acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim waإida sa'laka cibaadii cannii fainii qariib fainii qariib ujiibu dacwat اddaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahm yarshuduun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalى alihi waasxaabihi ajmaciin waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlbaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol sideetan iyo lixaad qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii waidaa haddii sa'alaka uu ku su-aalo cibaadii addoommadeyda hadday ku su-aalaan cannii aniga xaggayga ay kaa su-aalaan ey faqul lahum u dheh innii aniga qariibun ku dhow inaan ahay u dheh sidaa u sheeg faqul lahum waxaad ku tiraahdaa alla wuxuu leeyahay innii aniga qariibun ku dhow ayaan ahay oo inaan ajiibo inaan ogahay kulli waa ku dhowahay ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka baryaayo ducadiisa ayaan ajiibayaa idaa goortii dacaani ay dacaanii ou itoogo falyastajiibuu ha ajiibeen lii aniga ha i ajiibeen bidaacati ha igu ajiibeen inay iga dambeeyaan oo waxaan amray ay sameeyaan sidaa ha igu ajiibeen waliyu'minuu ha rumeeyeen bii aniga hay rumeeyeen lacallahum yarshuduuna waxay mudan yihiin oy rajo ka qabaan markaas sidaa hadday yeelaan yarshuduuna inay hanuunaan aayaddan laba sababood baa marka sabab nusuulkeeda laba waxba waa lagu sheegaa bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin saxaabada qaarkood baa nebiga waxay ku dhaheen oo yacni waxay ku yidhaahdeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam aqariibun rabbunaa fanunaajiihi am baciidun fanunaadiihi rabbigeen ma dhow yahay oo markaa aan la koodno oo aan tartiib ula hadalno on ula faqno mise waa dheer yahayo waa u dhawaaqaynaa sidaasay ku yidhaahdeen markaasaa allah wuxuu soo dejiyey aayaddan waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib addoommadayda hadday kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan dhowahay oo aan maqlaayo waxa ay iga baryayaan oo aan yacnii aan ajiibaayo sidaa ku dheh taas marka waa sababu nuzuul yacnii xadiid baana soo arooro xadiid abi muusa alashcari radia allaahu canhu markii nebigu uu khaybar u duulay oo rasuulku uu khaybar ka soo laabtay ashrafa annaasu calaa waadin dadku waadi ama doox doox ayay marka kasoo kor noqdeen oo ay soo kor usoo fuulaayeen marka dalcaddiisa markaa farafacuu aswaatahum bitakbiir allaahu akbar ayay marka kor u qaadeen kor u qaadeen allaahu akbar allahu akbar iyagoo dhahayo markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka sal ll slam ayuha nnaas dadow irbacuu calaa anfusikum nafihiinna u tura inakum laa tadcuuna asamma walaa qaa'iban idinku dhagoole ma tuugaysaan mid dhagala mid maqanna na ma baryaysaanoo ma tuugaysaan inakum tadcuuna waxaad baryaysaan samiican qariiban mid maqlid badan oo dhowaansho badan wa huwa macakum waana idinla jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka sababu nusuul sidaas waaye sababu nusuulka kale wuxuu leeya yahuudi baa waxay dhaheen waxaad leedahay adiga samada dhulka iyo samada shan boqol oo sano inay isu jiraan samo walbaa iyo tan kalena intoo kale inay isu jiraan marka rabbigeen sidee markas rabbigeen sidee buu noo maqlaa iyadoo ay sama laba samo ay shan boqol isku jiraan labada kalena shan boqol labada kalena shan boqol wahaakada carshigana uu ka sarreeyay rabbi subxaanahu watacaala yahuuddii waxay dhaheen marka sidaas baad adigu sheeganaysaaye sidee buu rabbi annaga marka yacnii noo maqla markaasaa aayaddan marka soo degtay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib rabbi marka inuu cod cod ounan uga darmaynin oo wax wax maqlaayo labadaas sabab nusuula mufasiriintu ay sheegaan inay aayadda sababkii kusoo degtay tahay aayaddan in la dhex keeno aayaat aayatu yacni aayaatu siyaam soonkan ku dhex jirnay axkaamtiisa laba aayadood baa noo soo hormartay oo soonka ku saabsan wujuubkiisa aayad kalena waa noo dhiman tahay oo uxilla lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum marka aayaddan baa la dhex geliyey oo ducada ku saabsan meeshaas marka culimada waxay kala dhex baxeen qofka saa'imka abaa ah waxaa lagu tirtirsiinaa inuu ilaahay tuugo ou baryo oo uu markaa yacni baryada waqtigii la ajiibayey wahay qofku markuu sooman yahay xadiid baana nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka saa'imka inuu leeyahay duco la aqbalaayo oo markuu afuraayo agteeda iyo in ducada laga aqbalayo ayaa soo aroortay marka aayaddan calaaqada ay soonka la leedahay waxay tahay saa'imku inuu ilaahay baryo waqtigii ugu fiicnaa ee uu rabbi ugu dhowaanshaha badnaa buu ku jiraa marka inuu alla bariga uu badiyo taasay marka ku tirtirsiine wa idaa haddii sa'alaka ay uu ku su-aalo cibaadii addoommadayda hadday ku su'aalaan aalaan canii aniga xaggayga ay wax iga kaa weydiiyaan meeshaas marka waxaa laga qaadanaya de ilaahay subxaanahu watacaala yacnii in laga su-aali karo xaggiisa oo qofka qofka cilmi badan inuu dhihi karo war rabbi tilmaantiisa say tahay ii sheeg oo markaa qofkaasna qur-aankii iyo sunnadii iyo ou markaa ou ilaahay tilmaamihiisa meeshaas uu ka sheega marka ayb meeshaas marka yacni ma jirto in la yidhaaha ilaahay laysma weydii karo ilaahay qofku waa weydii karaa rabbigeen magacyadiisu maxay yihiin tilmaantiisu say tahay markuu qofku bartabowba ilaahay si dhaba u caabudi karayaa markaa markay sidaa addoommadeyda ay ku su-aalaan idaada jawaabteeda marka waa muqadar oo faqul lahum u dheh ku dheh innii aniga alla ah qariibun mid dhow oo dhowaansho badan ayaan ahay maxaan marka muxuu ku dhow yahayna baqawi wuxuu yidhi faqul lahum innii qariibun minhum bilcilmi baan ugu dhowahay laa yakfaa calaya shay-un waxba iga qarsoonaan maayo kamaa qaala siduu alla u yidhi waay wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waa qurbu cilmin waaye marka qurbigu waa caam iyo khaas cilmi ahaanna dee ilaahay waa noogu dhow yahayo waa naga warqabaa wax kastaasaa nooga dhow cilmi ogaalkiisa dhinaca kalena waxa ay tahay qurbi khaas ah baa jiro qofka markuu sujuudsan yahay iyo marka uu cibaadada ku dhex jira iyo rabbi buu u dhowaana ayb ilaahay marka isagu yacni caalin calaa carshihi makhluuqiisana ma ku dhex jira rabbi subxaanahu watacaala bal makhluuqiisu waa ka soocan yahay waa ka baxsan yahay wou ka sarreeyaa rabbi makhluuqaadkiisa oo dhan wax ka qarsoonna male sidou doonowna addoommadiisa ugu soo dhowaadaa waana sidaas ibnu jariirna aayat lxadiid suurat lxadiid siduu ku fasiray sidaasoo kale ahayd ujiibu khabar labaad waay marka fa innii qariibun soo maaha mid dhowaan ahay ujiibu waa ajiibayaa dacwata daaci midka baryaayo ducadiisaan ajiibaa idaa goortii dacaani ay dacaanii markuu ituugo waan ajiibayaa falyastajiibuu ha ajiibeen dadkii lii aniga ha i ajiibeen buu alla leeyahay falyastajiibuu bimacnaa falyujiibuu lii waay marka bani aadamkiina waxaa laga raba ijaabay leeyihiin allana wuxuu leeyahay ijaabo fa ijaabatu nnaasi dadka ijaabadooda addaacatu waay inay ilaahay adeecaan markuu rabbi ku yidhaahdo icaabud oo aada caabuddo ilaahay waa ajiibtay isaga inuu ku ajiibana macnaheedu waa maxay inuu ku ajiibo waxay noqonaysaa waxa aad rabto inuu ku siiyo cadaab inuu kaa badbaadiyo sidaasay marka iyaduna ay noqonaysaa macnaha marka falyastajiibuu lii sidaasaa ku jirta faalijaabatu min allaahi tacaala alcaطaa'u ilaahay ijaabadiisa waa siismada wa min alcabdi addoonkuna aطaacatu waa inuu rabbigiis adeeco ka dambeeyo amarkiisa ou ajiibo ou qaato marka falyastajiibuu ha ajiibeen lii aniga ha i ajiibeen waliyu'minuu ha rumeeyeen bi aniga ha i rumeeyeen ayuu alla leeyahay lacallahum yarshuduuna inay likay yarshuduu si ay u hanuunaan lacallada marka tarajina waa laga macneeyaa waxaana waa laga macneeyaa tacliil marka likey yarshudu say u hanuunaan ayb saa ha u yeeleen uxilla markaa ducaduna hadda waxyaabo badan bay leedahay oo markaa de ducadu meelo kalean uga hadli doonaa waqaala rabukum udcuunii astajib lakum iyo meelaha in shaa allahu tacaala markaan gaarin uxila lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum uxila lakum waxaa la idiin xalaaleeyey idinka sooman yacni mu'miniinta ah laylata asiyaami soonka habeen soomitaanka habeenkiisa dhexdeeda arrafathu ayaa la idiin xalaaleeyey jimaac ama galmo ilaa nisaa'ikum haweenkiina intii ka aada u galmootaan hunna haweenku libaasun dhar waay lakum idinkay idiin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaa tihiin lahunna iyagaad u tihiin sida aad iskugu dhex jirtaan ood iskugu dhowdihiin calima allaahu alla wuxuu ogaaday yani bannaankana uu keenay annakum idinka kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna inaad khiyaanayseen anfusakum nafihiinna inaa khiyaanaysa inaad khiyaanayseen ayuu alla ogaa fataaba calaykum fataaba alla uu soo noqday calaykum korkiina uu kusoo noqday bilcafwi wasafxi inuu idin dhaafay buu idin korkiina ugu soo laabtay wacafaa waa cafiyey cankum xaggiina cafiyey alle fal hadda baashiruuhunna haweenkii jimaaca xaasaskiinnii habeenkii wabtaguu jariya oo dalba maa wixii kataba llaahu alla ou qoray lakum idinka uu idiin qoray maa katabahu llaahu lakum wuxuu alla idiin qoray ee min alwaladi ilma ah dalba oo raadiya wakuluu cuna washrabuu caba xataa intii yatabayana ou caddaanaayo lakum idinka uu idiin caddaanayo alkhaytu dunta alabyadu cad min alkhayti ay ka caddaanaysay duntii duntii day alswadi madoobeyd min alfajri fajarka xaal ou yahayna uma intaa markaa dabadeed atimuu dhammaystira asiyaama soomitaanka dhammaystira ila lleyli habeenkii intikaa ilaa habeenkii laga gaaro walaa tubaashiruuhunna walaa tubaashiruu ha jimaacinina oo ha u galmooninina hunna haweenkiinnii walxaal antum idinka oo caakifuuna kuwa negi ah ah fi lmasaajidi masaajidda dhexdeeda negi kuwa ku ah idinkoo ah haweenkii ha u teginina tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii waayo falaa taqrabuuhaa ha u dhowaaninina ha iskugu dhowaanina kadalika kaagaas oo kale siduu aayaadka idinkugu caddeeyay iyo axkaamta sidaadaas oo kalea yubayinu llaahu alla uu u caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka uu ugu caddaynayaa lacallahum yattaquuna likay yattaqu llaha say alla uga cabsadaan aayaddanna marka axkaam badan oo waxyaabaha laga afhaysanayo soonka yay ka warramaysaa soonku sidiisaba laba rukni buu leeyahay niyo in lala imaado anniyatu iyo alimsaaku can ilmufatiraati waxyaabaha qofka affuriyo inuu ka afhaysto niyada iyada marka dee inama alacmaalu binniyaati iyo xadiidkaasaa lagu ayaa ayaa tilmaamay oo inamaa likulli imri'in maa nawaa iyo xadiidkii xafsa oo ay tiri nabiga sal ll slam wuxuu yidhi man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu qofkaan soonka urur aan qalbigiisa ku ururinin yani inuu soomaayo inta aan fajarka waagu intuusan beriyin waagu intuunan dhalanin ka hor soon uma sugnaanin marka qabla alfajri ayaa la niyeysanayaa oo niyadii lala imaana waxaa kaloo sidoo kale soonku hadduu farad yahay waay hadduu sunno yahayna maalintii waa layska niyeysan karaa qofku hadduunan waxba cunin intii duhurka ka horeyso waayo rasuulka sal ll ly slam waxaa dhacday isaga oo sooman isaga oo yacnii aan markaa soon soo niyeysanin habeenkii ayuu subaxii xaasaskiisii u yimid caaisha isha u yimid cunto ma taallaa ayuu ku yidhi maya ayay tiri idan innii saa'imun buu yidhi haddaba waa soomanaha aniga mar kale haddana yacnii ay u timid ayuu u yimid markaasuu wuxuu yidhi cunto ma taallaa haa markaasuu cunay nebiga sal ll ly slam iken buu yidhi falaqad asbaxtu saa'iman waxaan soo waaberiistay anoo soomane meeshaana waxaa laga qaatay soonka sunnada qofka hadduu iska baabi ka tago in uunan soo qallaynaynin inayna u bannaan tahay inuu iska dhaafi karo soonka sunnada isaga oo xalay soo xirtay oo soo niyeystay taas marka iyadu waxay tahay waa niyada waxa ku tacalluqo amaa al-imsaaku cani waxyaabaha qofka afurinaayo inuu ka afhaysto in badan halkaanaaba lagu sheegay marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey leylata asiyaami soonka soomitaanka habeenkeeda waxaa la idiin xalaaleeyey alrafathu ilaa nisaa'ikum alrafathu galmo ama jimaac ilaa nisaa'ikum haweenkiina aad intii ka aada jimaacdaan ayaa laidin la idin xalaaleeyey maxaa laga fahmaa marka meeshaa maalintii galmadu inay xaaraan tahay inta la sooman yahay oo maalin ay tahay in jimaacu inuunan bannaanaynaa laga qaatay haddii weliba qofku uu maalin ramadaan ama yacni soo maalin ramadaan isagoo sooman dadkii soonka uu ku waajibayna ah haddii uu jimaac ku afuro kafaaraa ku waajibayso kafaaradaasuna waxay noqonaysaa luqu addoon inuu xoreeyo haddii addoon uu waayana laba bil oo isku xigta inuu soomo oo xiriir ah maalintiina inuu soo qalleeyo uu iska baabi'iyey ayaa laga rabaa xadiidkii abi hurayra ninkii nebiga u yimid sal ll slam ee yidhi halagtu ahlagtu rasuul allow waa halaagsamay waxna waa halaagay maxaa kugu dhacay markuu yidhi waaqactu imra'atii fii ramadaan haweentaydaan ku dhacay buu yidhi iyadoo maalin ramadaan tahay markaa buu yidhi hal tajidu maa tuctiqu raqaba waxaad addoon ku xoraysa ma haysaa maya markaasuu haddana nebiga wuxuu yidhi sum shahrayni mutataabicayni ilaa aakhirihi marka xadiidka aayadda marka maadaama uxilla lakum leylata asiyaami la yidhi habeenkii la baneeyey maalintiina u xaaraan yahaa laga qaatay marka ayb jimaacaasna marka uu kafaaro iyo uu keensanayo uu waajibsanayo hunna haweenkii libaasun dhar waaye lakum idinkay dhar idin yihiin wa antum idinkuna libaasun dhar ayaad lahunna iyaga u tihiin oo dad yacni aada iskugu dhow sida dharkaaga uu kugu dhow yahay ou kula xidhiiro ayaad idinku iskula xiriirtaan labada markaa isqabto calima allaahu alla wuxuu ogaaday waana ogaayayba ilaahay subxaanahu watacaala annakum idinku kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna inaad khiyaanaysaan anfusakum nafihiinna sidey marka nafahooda iyo u khiyaanayaan markii hore waxaa jiri jiray qofku maraatib buu soonku soo maray maraatibtaas waxaa ka mid ahayd eh, qofku haddii uu qoraxdu ay dhacdo ilaa uu cishaha ka tukado ama uu ka seexdo waxaa loo ogolaay inuu afuro wax iska cuno haddii marka isagoon hadduu hurdo ama salaadii cishaba uu tukadana waa u dhammaatay bis maalinkaa cunto marka afur waa uga dhammaatay maalinta dambe unbuu ku xiraa soonkii waxaa dhacaysay marka saxaabi ansaarta ka mid ah ayaa sidau beer uga shaqaynaya maalintii oo dhan gabalkii markuu dhacay buu xaaskiisii ku yidhi ikeen afur markaasay afurkii u raadisay intay marka afurka raadintiisii iyo ku maqnayd indhihiisiyaa isgaleen waa hurday markaasay kor timid markaasay waxay tihi khaybatan laka waa yacni waa hungowday oo marka yacni mar haddaad huruday ood seexatay ee cunta waa kaa xaaraan haddana berri inaad ku qabato waay soonkii berri taasaa marka yacni markii dambe marka waxaa timid sidoo kale hadduu qofkii marka uu hurdo ama uu yacni cishaha tukado labadaasba marka yacni waxay cunto iyo cabidba waxay u bannaanayd iyo jimaacba intuu cishaha ka tukanaayo ama uu ka seexanayo hadduu cisho tukado ama indhihiisu isgalaan xaruma calayhi acaamu wاnnisaau ila leylati اlqaabila ilaa habeenka kale la gaaro marka waxaa dhacaysay marka mararka qaar marka saxaabada qaarkood baa waxaa la wariyey inkastoo sanad daciif ah uu yahay kaas yacni qaarkood marka yacni in haween ay markaa iyagoo marka haweenkoodii inay u jimaaceen iyagoo hurday ka bacdi oo kale haweentii marka inay markaa ay u tageen oo sidaa ay ka dhacday dabadeed marka yaa aayadahan calima allaahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum iyo ay soo degeen calima allaahu alla wuxuu ogaaday anakum idinka kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna anfusakum nafihiina kuwa khiyaanaya ay takuunuunahaa watadlimuunahaa tadlimuunahaa khiyaanayseen waad dulminayseen bilmujaamacati bacda alcishaa salaada cisho markaad tukateen ka bacdi iyadoo jimaac iyo cunto iyo cabid ba la ydinka reebay baad jimaacayseen oo ragga qaarkoodaa saas sameeyey marka taa ilaahay waa ogyahay waay qaala albaraa lamaa nazala sawmu ramadaana markuu soo degay kaanuu laa yaqrubuuna annisaaa ramadaana kullahu ramadaan oo dhan naag naagahooda uma dhowaa jirin wa kaana rijaalun rag baa waxay ahaayeen yakuunuuna anfusahum xoogaa inay marka mararka qaar galaayeen faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum ilaahay waa idinka towbad aqbalay oo waa idinku soo noqdayo waa idin dhaafo waa idin cafiyey waa idi dembi dhaafuu idin siiyey wacafaa waa cafiyey alla cankum xaggiinuu ka cafiyey waa la idin dhaafay sababta marka loo adkeeyey arrinta markii dambena loo fududeeyey maxay tahay sababta loo adkeeyey horta horta ajarkooda inuu bato kow laba waxay tahay in la tababaro markay tababartaan oo naftooda daacada rabbi ay barato oo naftoodu ay layliyaan oy tarbiyeeyaan ayaa marka xarigga laga dabciyey oo loo fududeeyey marka saxaabadu dad la tababaray ahaayeen markaa kadibna ilaahay mararka qaar axkaamta qaar waa u fududeynayay kadib si markaa yacnii rabbina uu nicmo ugu yeesho ay ogaadaan inuu rabbi nicmo ku leeyahay waayo ninkay xaaladdu ku adkayd oo alla ka cabsi darteed u camal falaayay marka xagga rabbi takfiif uga yimaado nicmada ou rabbigiis ku leeyahay u aqoonsana u aadna u fahmaa ayb fal'aana hadda baashiruuhunna baashiruuhunna haweenkiinii markaa jimaaca hadda habeenkaa yacnii waad iska jimaaci kartaan oo haweenkiinii u taga wabtaguu jariya oo dalba maa ay ladii kii kataba allaahu katabahu llaahu alla ou qoray lakum idinka ou idiin qorayoo min alawlaadi ah waxa ilmo oo ilaahay idiin qoray raadsada oo jimaaci marka waa sabab wakuluu cuna washrabuu caba xataa intii xataada marka waa qaayowa xataa intii yatabayana lakum ou idinkaga caddaanayo alkhaydu labyadu dunta cad dunta cad marka waxaa laga wadaa fajarka waagu inuu beriyo maalintii bayaadu nahaar min alkhaydi ay ka caddaato duntii alaswadi madoobeyd waa dulmat lleyl yacnii habeenka maalinta iftiinkeeda ilaa mugdiga habeenka oo uga caddaado sidaan markay soo degtay mar intaana markii hore soo degtay markaabaa waxaa dhacday eh, intaan markay soo degtay ayaa cadiy bnu xaatim ataa radia allaahu canhu barkintiisa hoosteeda ayuu wuxuu gashtay dun cad iyo dun madow markaa dunta cad iyo dunta madow buu fiirsanayey ilaa uu ka kala markuu kala ogaado ayuu cuntada joojinayay marka dun cad iyo dun madow marka goorbay kala baxee waa markuu waagu aada u caddaado unbaa la kala fahmi karaa inta kale waagu markuu hore ka beriyo dun cad iyo dun madow ma la kala garan kara markaasuu nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi ina wisaadataka la cariid warniiho wuxuu yidhi barkintaadu waa weyn tahay haddiiba barkintaada maalinta iyo iftiinkeeda iyo habeenka iftiinkiisa oo jihadan dhan wada buuxinayo hadday gashay macnaa barkintaadu hadday gashay yani barkin weynidaayuu yihi ayb bacdi riwaayaatna marka waxay yidhaahdeen ina ina laqafaaka cariidun qadaadkaagu waa ballaaran yahay yii marka haddiiba maalintii habeenka iftiinkooda yani jihadii ay buuxinayeen hadduu dhex galay isaga marka daahirka aayaddan sida usoo degdegaysa dihnigiisa iska qaatay laakiin luqa carabi ah waaye oo fasiix ah oo markaa lagu garan karo in markaa yani laga kinaayoonayo subaxa yani maalinta iyo habeenka lagaga kala kinaayoonayo meeshaa marka culimadu waxay ka qaateen qofka haddii amarku sida uu u fahmo oo u qaato isagana uunan gabood falin oo cilmigii iyo waxbarashadii isagoon ku gabood falin sida ay ula muuqato uu ilaahay ugu caabudo qofkaasi dembi ma leh ilaa markii ay caddaato ay wax u caddaato laakiin waa inuu sida saxdaa u dhaqmaa haddii uu culumo ag joogana inuu markiiba su-aalo waay nacam sida hadda cadi ibni xaatimba uu sameeyey markii sidaan ay dhacdayba rasuulkuu su-aalay sala allahu calayhi wasalam markaasaa loo waa yani waa rasuulkaa tusay marka sala allahu alayhi wasalam marka intan baa soo degtay markii dambaa marka haddana waxaa timid min alfajri minta bayaaniye waay marka min alfajri waa berigu xaal u ka ahaaday uu yahay marka min alfajri marka laleeyahay macnuhu waxay tahay waagu marka uu beriyo soonku markaasuu bilaabmaa waayo macnuhu marka min alfajridan mintu maadaama ay bayaaniye tahay waxaan laga hadlaayo xataa yatabayana lakum lkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadidan waxaan fajarkaa loo jeedaa waxaan soo caddaanayo banaanka imaanayo waa waagu inuu beriyo naska aayadda marka wuxuu tilmaamayaa mar haddii waagu uu beriyo inaan waxba la cuni karin haayada marka cuntada iyo cabidda iyo jimaacu uu ku eg yahay waa intuu waaga ka baryo haddii waagu ou baryo qofku waa cuntada iyo waxaas oo dhan inuu joojiyo waay waa joojinayaa amaa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam laga wariyey ee dhahaya isaga ee rasuulka sala alla l slam uu leeyahay idaa samica axadukum nnidaaa midkiin hadduu aadaanka maqlo wal inaau fii yadihi weelkana uu gacantiisa ku jiro falyaqdi minhu xaajatahu xaajadiisa ha ka guto macnaha laga wadaa waxa uu yahay aadaanka koowaad waan haddii midkiin aadaanka koowaad uu ku dhaco isagoo cuntadiisii ag taallo ha iska dhammaysto ha cuno waayo aadaanka koowaad waktiga kuma galo waana sidaas sida alimaamu nawowi iyo alimaamu lbayhaqi iyo ay sheegeen alimaamu nawowi uu bayhaqi ka sheegay iyadoo lagu la jamcinaayo xadiidkaas iyo xadiidkii saxiixa ku sugnaa ina bilaalan yu-adinu bileyli fakuluu washrabuu bilaal habeenow addimaa cuna caba cuntadan marka cun lagu leeyahay oo ka xaajo guda lagu dhahaayo iyadoo adoo aadaan maqlaayo aadaankaas kii bilaal waayo oo nebigu ou amre iska cuna iska caba uu yidhi marka axaadiidtii sidaas in layskugu jamciyo oo layskugu fasiro weeyaan marka bacdi alculamaa oo ayagu markaa madhab shaad a qabo ama yacni ay dhici karta madhab laga raajaxsan yahay isaga iyaga isku tusay in xadiidku uu tusayo wax macnaha ma xoog badna qowlkoodaas qowlkoodaasna xoog ma laha macno xoogan ma laha uma atimu siyaama ila alleyli uma intaa ka bacdi atimuu dhammaystira alsiyaama afhaysashada dhammaystira ila lleyli habeenka intii ka ah marka waxaa la cunaayo xooga wakuluu washrabuuda yaa waxaa laga fahmay iyadana ilaa waktigaas wax cuna wixii ka dambeeyana ka afhaysta ilaa habeenka laga gaaro maxaa laga afhaysanayaa marka cunto iyo cabid iyo shahwi intaba waa laga afhaysana oo xadiidkii wuxuu ahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii alla wuxuu yidhi qofka sooman wuxuu ka tegaa cuntadiisa iyo cabidiisa iyo shahwadiisa min ajlii aniga darteeya uga tegaa waxyaabaha marka laga soomaayo shahwada waa ku jirtaa haddii qofka marka uu shahwo iska keeno ama haweentiisii uu taataabto oo ay shahwadii ka timaado ama isagiiba ou ficil uu sameeyey ay uga timaado shahwada qofkaasi soonku waa ka buray laakiin kafaaro kuma waajibayso kafaarada jimaaca ayaa iska leh iyada laakiin shahwadu soonka waa jebinaysaa ee jimaclaanta ku timaado allaahuma haddii laakiin qofku isaga ounan iska keenin oo intuu seexdo ay ka timaado intuu ixtilaam sameeyo biyo ka yimaadaan qofka isaga kasabkiisa iyo ficilkiisa ma aha wax dhibana ma lahan soonkiisiina sidii unbuu isaga sii wadana ee waxaa laga laga hadlayaa inuu isaga iska keeno uma atimu siyaama soonka afhaysashadii dhammaystira ila leyli habeenka inti intii ka ah marka ila leyli maaa maxay ku dhaboobe awalu juz-in min alleyl ilaa iyo habeenka juskiisa ugu horeeyaba laga gaaro intaasaa adiga lagaa rabaa awalu juz-in min alleyl goorma waayo qoraxda markay dhacdo walidalika nebigu wuxuu yihi idaa aqbala alleylu min haahunaa waadbara annahaaru min haahunaa afdara asaa'im habeenku haddii uu halkan kasoo jeesto halkan uu kasoo jeesto maalintiina ay halkan ka daba jeediso galbeed ay ka daba jeediso bacdi riwaayaat waqarabati shamsu qoraxdiina ay dhacdo afdara asaa'imu ninkii soomanaa waa afuray waa afur galay inta marka waqti ila leyli marka waa awalu juzin min alleyl weeyaan meeshaan iyadana xataa wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum lkhaydu labyadu culimada fuqahada qaarkood mas'ale daqiiq ahay ka soo saareen oo waxayna uga soo saareen biliimaa'i aw ilishaarati oo macnuhu waxa uu yahay waxay yidhaahdeen haddii laysku ogolaaday qofka loo ogolaaday inuu cuno oo uu cabo oo uu haweentiisii u tago ilaa laga gaaro waagu intuu ka baryaayo meeshaas waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaa qofku hadduu waaga u baryo isagoo janaabo qabo xalayna uu soonkii soo niyeystay soonkiisu waa u jiraa salaadda unbuu u qubaysana ile salaadaa qubays u baahan iyadee ma geli karo ilaa uu ka qubaystee siday uga fahmeenna waxay tahay haddii la yidhi ilaa waagu ka baryo waa la idiin ogol yahay jimaac meeshaa marka waxay ku dhaboobe aakhiru laxda oo min alleyl qofku jimaaca waa loo ogolahay aakhiru laxda min alleyl intuu jimaacii ka dhammaaday waagu muxuu usoo gelaa marka asagoo junuba usoo gelaa laabudda naam mar haddii daqiiqadda u dambeyso iyo ilbiriqsiyada u dambeeyo habeenkii jimaacii loo ogolaaday qofka qofka waqtigaa jimaaca sameeyo laazim waxaa waagu inuu u beriyo isagoon weli qubaysanin ilaa jimaacii inta laga baxaayo iyo inta la qubaysana waqti baa udhaxeeya meeshaas marka dalaalat limaai walishaara la yihah aayaddu iyada hadda baabkaa looma keenin laakiin way ka fahmeen culimada xadiidka nebiga sal ll ly masaladana marka laba yani axaadiid waxaa kusoo aroortay xadiid abi hurayra oo isagu tilmaamaayo inuu soonkaas u jirin ou soo qaleynayo qofka waaga u beriyo isagoo junub ah umu salama iyo caa-isho iyana waxay wariyeen in ay nebigu uu soo waabariiso jiray isagoo janaabo qabo weliba min jimaacin jimaac xaggiisa weliba janaabo uu ka qabo ayaa waagu u beryi jiray waa qubaysa jiray markuu waagu u berye kabacdi ayay dhaheen soonkiisana waa wada jiray meeshaas marka culimmada qaar waxay ka qaateen yacni waxaan u jeedaa labada xadiid naasikhii mansuukhay isu yihiin abu hurayra xadiidkiisaa horreeyey kuwaanaa dambeeyey oo umu salamo iyo caa-isha ayaga ayaa nasakhay kaas hore marka qofka haddii uu asagoo janaabo qabo xalayna soonkii niyeystay waagu uu u bariya soon qubaysanin weli janaabada aan ka mayranin janaabadau ka mayranaa si uu u tukado salaada soonkiisana waa waa waa dhammaystiraya waa u saxan yahay ee waxaa looga qiyaastay marka meesha haweenta xaa'idka ah xalay oo kale dhiiggii ka go-ay weli ma aynan qubaysanin laakiin waa niyeysatay soonka berri waagu wuxuu u beriyey iyadoon ka qubaysanin dhiiggii laakiin uu ka go-ay waa qubaysanee salaaddii bay u qubaysanee soonkeedana waa wadanaysaa meeshaas marka masaa-ishaasaa laga bixiyey iyadana walaa tubaashiruuhunna walaa tubaashiruuha jimaacinina oo ha u galmooninina hunna haweenkii xaasaskiinii walxaal antum idinka oo caakifuuna negi ah fi lmasaajidi masaajidda idinkoo negi ku ahoo ictikaafayo yani halkanna marka soonkii dhexdiisa waxaa lagu sheegay ictikaaf meeshaa marka waxaa laga qaatay sunno inuu ictikaafku yahay marka ramadaanka walidaalika rasuulka sal ll ly slam tobanka dambe waa ictikaafi jiray sanadkii ugu dambeeyeyna labaatan maalmood uu ictikaafay marka waxaa laga qaadanaa meeshaan sun suniyat eh, ama nadbiyat alictikaaf eh, ictikaafka sunanimadiisa fii ramadaan ramadaan dhexdiisa in la ictikaafo oo masaajidka aan laga bixin weliba tobanka dambe eh, yani khaasatan inay sunno taha laga qaadana ayb waxaa kaloo aayaddu ay tusaysaa qofka muctakifka ah haween inuu jimaaco ama uu mubaasharo iyo la sameeyo oo istimtaac iyo ou la sameeyo uma banaana waayo alla waa reebayoo walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi buu leeyahay ictikaafka marka ma loo shardiyaa soon maalikiyada iyaga waxay qabaan ictikaafka iyo soonku waa wada jiraan qofka markuu inuu ictikaafo rabo waana inuu soomaa maalinteeda laakiin xadiidkii cumar radia allahu canhu wuxuu ahaa inii nadartu an actakifa leylata fi lmasjid alxaraam ayuu yihi fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyadan waxaan nadiray inaan masjidulxaraamka habeen ku ictikaafo nebiga nadarkaaga oofi buu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaatay habeen maadaama ictikaafkeed ou nadiray habeenna aynan soon habeen habeen waqti soon ma aha soonku maalinow dhacay habeen ma dhaco mar haddii juz oo habeen ah inuu ictikaa yacni habeen maadaama uu ictikaafkiisa ku koobay nebiguna uu yidhi iska ictikaaf habeenkuna aan la soomin oo la og yahay looma shardiyo marka ictikaaf kusoon qofkaa soo afuran waa su ictikaafi karaa bilihiisa kale laakiin ramadaan markay tahay de soonka ramadaanaaba isaga waajib iska ah ee ictikaafku kuma waajibin dartiis wa antum caakifuuna fi lmasaajidina bukhaari meeshaa wuxuu ka fahmay ashaas inay keenaysa istiqraaqiye inay tahayoo masaajidoo dhan in lagu ictikaafi karo oo wuxuu yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajidi almasaajidu kulluhaa masaajid oo dhan maahan marka saddexda masjid keliya in lagu qeydo masjidulxaraamka iyo masjidulaqsaa iyo masjidu nabowiga keliya kuma gaar aha saddexdooda fadli dheeraaday leeyihiin masaajidda kale ka leeyihiin laakiin masaajidda kalena waa lagu ictikaafi karaa saxaabaduna sidaasay u badnaayeen xudayfatu bnu lyamaan ayaa isagu keligii saddexda masaajid ku gaaryeeli jiray ictikaafka ayb saxaabada kalena marka waa waa camimi jireen masaajid oo dhan tilka taadaasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii waaye ow ou yan xuduud soodimihii alla waaye falaa taqrabuuhaa ha usoo dhowaaninina qofku markuu soohdin dhigto oo dhulkiisu ou xayndaab u samaysto adiga kaaga iyo asaga kiisa xuduud ay kala soocayso nina ma ogolo in lasoo galo sheediisa haddii marka qofka sheediisa lasoo galana waa dagaalamaa waa qaylina adda adduunyadana waa ku aragnaa ilaahay marka sheedda ilaahay iyo xuduudda alleh iyo soohodintiisu waa waxa isaga ou xarimay waay marka wixii ilaahay xarimay ha usoo dhowaanin hana qararinin tilka taadaasi xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa waayo falaa taqrabuuhaa ha usoo dhowaaninina gelid ma aha haba usoo dhowaanin waayo haddaad u dhowaato marka dambe waad dhex gelaysaa kaba dheerow marka kadaalika kaagaas oo kale marka meel haddii qofka seero laga dhigo oo la yidhaha meeshaan lama ogola inay dad soo galaan xoolo inay soo galaan lama ogola marka la yidhaaha meesha la rabo in xoolaha laga ilaaliyo haddii aan aad qofka uunan uga fogeynin xoolaha yacni ee uu agteeda ku daajiyo xoolihii waxaa xaqiiq ah inay dalaq dhahayaan xoolaha hadhowna marka maxaa laga sameynaa xoolihii baa laga xirana marka ilaahay xuduudiisu waxyaabahan uu xarimay waaye waxyaabaha rabbi uu xarimay haba u dhowaanin adiga marka inaad u dhawaataa laguu diiday aada uga fogow si aadan marna si aadan markaa ugu dhicin ama shaydaanku uunan kugu soo tuurin kadalika kaagaas oo kale kamaa bayana kamaa bayanakum ullaahu sidau alla idinkugu caddeeyey axkaama siyaami uu idinkugu caddeeyey kaagaa sidaadaas oo kale ayaa yubayinu llaahu alla uu u caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka uu ugu caddaynayaa lacallahum yattaquuna say u cabsadaan oo ay naartiina uga dhowrsadaan ee waxyaabaha marka yacni aan laa'iqa u ahayn ee xaaraanta ka ay uga dhowrsadaan walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili watudluu biha ila alxukaami lita'kuluu fariiqa min amwaali اnnaasi biاlإثmi waantum taclamuun walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina ha cuninina baynakum dhexdiina xaal ay tahay bilbaaطili xaqdarro ha iskaga cuninina watudluu walaa tudluu ha u ridanina bihaa bilxujati xujo ha ugu ridanina ila alxukaami yacni xukaamta iyo dadka xukumaya madaxda ee qudaadda iyo qaaliyaalka intii xaggooda intii ka ah ha ugu ridanina xujo iyo marmarsiyo aad ku qaadataan marka lita'kuluu saa u cuntaan fariiqan qeyb qeybta oo min amwaalinnaasi dadka maaliyaalkooda ka mid ah bilismi dembi ah ugu cuntaan walxaal antum idinka oo taclamuuna og markii laga soo hadlay cunto xalaal ah iyo mid adiga yacnii ee cuntadii iyo cabiddii iyo jimaacii xalaasha ku ahaa mararka qaar inaad ilaahay dartiis uga tegaysid waayo soonkii aan ka soo baxnay hadda soonku muxuu ahaa cun cab haweentaadii jimaac habeenkii waagu markuu bariye wixii ka dambeeya maya waa ka joogsanaya waa wixii adiga aada lahayd waay oo kuu bannaanaa ayaad ilaahay adoo caabudayo ugu dhowaanayo yaad uga tegaysay halkan marka aayaddan waxaa looga hadlayaa waxa aan asalba kuu bannaanayn oo dad xoolihiis inaad xaqdarro ku qaadato iyada marnaba kuuma bannaano halaga ka fogow waay marka calaaqada labada aayadood ka dhexayso sidaas waay walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina amwaalakum maxaa looga cabiraana dadka muslimiinta isku mid waay hal naf oo hal jir oo kale hal qof oo kale isku yihiin marka walaa taqtuluu anfusakum iyo walaa ta'kuluu amwaalakum iyo waxaa weeyaan maadaama muslimiintu isku hal diin ay wada haystaan hal qof oo kale waay marka maalka walaalkaa markaad cunayso waa adigii maalkaagii xaqdarra ah ku cuntay oo kale yoy noqonaysaa walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina baynakum dhexdiina xaal ay tahay bilbaaili si xaqdarro ah baail marka maxaa soo gelaya in la ogaado aaday muhim u tahay baailka waxaa soo gelayo yacni si uunan raalli kaaga ahayn sharciguna uunan kuu fasixin waa baail waa ka boobtay waa ka bililiqaysatay waa ka xadday khufyatan baad uga xadday waa ka daftay waa ka sirsiratay intaad wax beena u sheegtay oo beec beena iyo aada markaasaad sirtay xaqdaraad maalkiisii ku qaadatay oo raalli uunan kaaga ahayn isaga kuwaas marka baatilkii way tahay waxaa kaloo bil baatili soo gelaayo isagoo raalli ka ahaad maalkiisii qaadatay laakiin mucaamalada ah ku qaadatay mucaamalo baatila ah oo sharcigu uu reebay maalan ribo laaluush hab noocaas oo kale ayuu kugu siiyey maalkiisii anaana rabo oo sidaan rabo ayuu leeyahay adigii iyo isagiiba waa dembaabaysaan ribada ku dhaqmay baail baadna ninkaa maalkiisii uga qaadatay ood ku cuntay waayo labadiina ogolaanshihiina waxaa ka horeeyo ogolaanshaha shaarica alle rasuul ogolaanshahoodaa ka horeeyo waxay alle rasuul reebeen hadday dadku raalli iskaga noqdaan xataa baail waay culimada marka mufasiriintu bilbaaili intaasba waa soo gelay marka ayb watudluu bihaa ila lxukaami tudluu walaa tudluu waa majzuum ta'kuluuday ku cadfan tahay wa tudluu bihaa walaa tudluu ha ugu istaagin yacni ha ugu istaaginina bihaa bilxujati xujo ha ugu istaaginina ila alxukaami madaxda xaggooda aada markaa yacni ugu istaagtaan lita'kuluu saa u cuntaan fariiqan qeyb oo min amwaali nnaasi dadka maalyaalkooda ka mida bilihmi aada ugu cuntaan marka watudluu bihaa macnaha meesh laba macnaa meeshaas marka laba tafsiiraa ku jirta awala awalan alidlaa idlaagu waxaa weeyaan shayga inaa u ridato macnuhu marka waxay tahay xujo maal walaalkaa xujo beenbeen ah ha ugu ridanin si aad marka xaakimka uu kugu soo xukumo adiga intaad qaaliga ula tagto xujo beenbeenana aad u ridato ood maalkiisii sidaa ku cunto ha samaynin waay ayb oo waxaa la yidhaha fulanun adlaa bidalwihi hebel wadaantiisuu tuurtay ceelkiiba wadaantii u tuurtay macnaha waxay tahay xujo beenbeen ah u tuuranina si aada maal walaalkaa ku qaadato ayb ama watudluu bihaa walaa tudluu ha ku degdeginina bihaa bilxujati xujo aada ugu degdegtaan ilalxukaami madaxda intii ka-ana aada ugu aada ugula degdegtaan sidaa ha yeelinina idinkoo maxaa maxay rabo lita'kuluu inaad cuntaan saaad u cuntaan fariiqan qeyb oo min amwaalinnaasi dadka maalyaalkooda ka mida ah, bil aada ugu cuntaan tafsiir marka sidaas waayo maal walaalkaa intaad xujo beena u samaysato qaaliga ula tagto ha ka qaadanin sidaa maalkiisa ha ku cunin masalada meeshaa ka soo baxaysa maxay noqonaya marka haddii maal aada lahayn oo aada og tahay qaali kuu xukumo ou qaaliga kuu xukumo inuunan xalaal kuu ahayn adiga yacni xukmu lqaadi laa yuxallilu xaraaman ama laa yuxillu xaraaman qaaliga xukunkiisu shay xaaraan ah xalaal ma ka dhiga haddaaba adiga og tahay qaaligaas hadduu doono qaali toosan ha noqdo waayo marka qaaliga maalan markhaati beena loo geeyo oo la yidhaha aniga labadaa ninaa markhaati iyo amaalkaa ninaan aniga leeyahay qaaligii labadii nin markuu fiiriyo ou markhaatidooda ku qanco oo sidaas uu ku xukumo isagoo markhaatidii cuskanaayo ninkaa qaaligaa dembi male daahirkii mar la yidhi buu maray laakiin fii nafsi lmri xaqiiqdu siday tahay adiga waa og tahay haddaad adiga maal sidaas ku haysato maalkaasi adiga xaaraan ou kaa yahay walidaalika rasuulka salى allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inakum takhtasimuuna ilaya aniga aniga ayaad iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxana bixujatihi min bacdin waxaana laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu xujada ka toosin og yahay ayaa laga yaabaa fa aqdii naxwa maa asmac aniga markaas aan waxaan xukumaa wixii aan maqloo kale wixii aan dhegaystaan aniga xukumaa buu yihi nabiga sal slam faman qadaytu lahu qofkaan u xukumay min maali akhiihi shay-an qof maal walaalkii aan wax uga xukumay ha ogaado inaan u xukumay oo aan u gooyey jamratan min naar dhuxul naar ahaan u dhiibay oo qofka aan u gooyey haddii rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay aniga waxaan maqlo un baan xukumaa ee qofkaan u xukumay wuxuusa lahayn haddaba ha ogaado naaraa loo gooyey xalaalna uma ah maxaad umalaynaya marka qaadi wax ma xalaaleeya adiga beynaka wa bayna rabbika waxaad og tahay inaada lahayn iskaga tag meeshaas markaa dee nebigu inuusan qeybka ogeynna waa laga qaadana mulaqan mutlaq inuuna qeybka u ogeyn waayo hadduu og yahay wuxuu dhihi lahaa ninkaana run sheegaa iyo ninkaana been sheegaya fa aqdiih binaxwi maa asmac waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto waayahay haddiiba qaaligu ou qalad xukumi karo garsoorku marka muxuu macnoo uu leeyahay ou tara haddaa dhahdo waxaa lagu jawaabayaa qadaha sideedaba sharcigu wuxuu ugu talagalay liqadci alkhusuumaat dooda inuu gooyo qaaligan waxaa laga faa'iidaa labadaa nin dacwadooda inuu kala jaro oo mar dambe aynan isku sii dheganaanin arrintan darteed qaaduhu marka ujeedka laga rabo waa qadcu lkhusuumaat laakiin xaqiiqda iyo sida ay arrintu dhab u tahay ilaahayna waa daalacanaa qofkuna waa labada qofna waa is-ogyihiin ayb meeshaas marka nin madax xaakima inaad ula tagto qof kale maalkiisa saad u cunto xujo been been ah ula teginina way ibnu cabaas wuxuu ku fasiray waa nin og nin buu xaq ka qabaa markhaati inuu haysaninna waa og yahay xaqaas uu qabo markhaati inaan ninkaa kale uunan uhaysanin uu og yahay waa inkiraa marka hadhowna wuxuu leeyahay qaaliga noo geey qaaligu wuxuu ogyahay marka loo tago in markhaati la weydii doono ninkan oo markhaati mahaayana uu dhihi doono kabacdina isaga muxuu rabaa inuu dhaarto wixiisiina sidaa ula tago kaasay aayaddu ka waramay tafsiir marka sidaas waay tafsiir kale wuxuu leeyahay watudluu bihaa ila alxukaami xukaamta aada markaa ula yacni degdegtaan maalka ay bilamwaali ila alxukaami aa ula degdegtaan bihaa bilamwaali ila alxukaami oo waa maxay marka inaad dadka qudaada ah aad laaluush siisaan intaad lacag siisaan si qof kale xaqiis aada baatil ugu cuntaan laba tafsiir waay marka midna qaaligu waa toosan yahay adaa laakiin waxaad og tahay ninkaani xujo inuunan kaa helaynin oo maalkiisa aada dhaar beena iyo markhaati beena iyo inaad ku qaada kartaad ogaatay qaaligii baad u geysay waa marsiisatay taas waa qodob qodob labaadna waxa uu yahay qaaligii baa qudaatu suu qudaadda xunxun oo marka laaluushka qaadato ayaad meesha ku og tahay xoogaagiisaa u laabtay gurigaan aniga ii xukun maalkan aniga ii xukun waa kuu xukumay meeshaasi marka lacnadaa ka imaanaysa xadiidkii nebiga wuxuu aha sal l l slam lacana allahu raashi walmurtashi wاraa'ish allah lacnado midka laaluushka bixiyo kan qaato iyo midka u kala qaadaayo labadooda allah lacnado nebigu saasuu yihi sal l slam marka laaluushkuna waa maxay inaad qof xaakima lacag siiso ama yani xaqii kala goyn karo aada lacag siiso si aa u qaadato xaq adiga aada lahayn dulmi laakiin haddii aad adiga waxaagiiba aada og tahay inaad nin uu kaa haysto si kalena aadan ku helaynin inaad laaluush dhiibta maahane adiga dembi kuma lihid markaas ninka kaa qaadayaa dembiga ku leh fuqahada dhammaantoodna sidaasay dhahayaan ama agarkoodaba ayb marka xaqaaga adiga inaad raadsato cidna aadan dulminin laaluush ma ahan marka kaas laakiin marka aada xaq dadow raadinaysid ama wax dadku wada leeyahayna adig kaligaas si aada u hesho aada wax ku bixiso waxyaabahaas laaluushku marka halkaas u galaa ayb waxyaabaha marka mujtamacaadka baabi'iyana waay oo hadduu mujtamacu mujtamaca e, uu ku faafaqo waxaan aayadduna ay hadda naga reebayso ummaddaasi marka istiqraar iyo qaraar midna ma yeelanaysa walidaalika waxaa waxaade dadka haysta waa arkaysaan ilaa laaluushku ou noqday waxa la fishaba isaga waay nacam boqol sagaashan iyo sagaal dadka yacni garsoorayaasha garsoorka sheegto intooda badan waxaa weeyaan waxa laga fishaa waa un laaluush wax kale ma aha nacam markaasay waxay isku dareen sharci ilaahay oo laga dheeraaday oo aan waxba lagu xukumaynin iyo kii baatilka ahaayo haddana dadku ay laaluush uga qaadanayaan ayay isku dareen axashafan wasuu wasuu'a kiilatin waa ninkii marka maamaadii ninkii yidhi timir bolol ah iyo miisaan laysku khayaanay waa lagu go-ay soo maaha meeshaas timirtiioo bolol ah oo ku khayaanay markii hore ayuu haddana miisaankii haddana kusii khayaanaa khayaanaan ayb waxyaabahaas marka mujtamaca islaam muslimiinta waxyaabaha nasriguna uu gadaal yani nasrigu uu u daahayo ama yacni istiqraarkaba aan ula-nahay waxaa ka mid a ah cadaalad la-aanta nacam cadaalad la-aan meeshaas marka labadaas macnaa ku jirto sidaasaana markaa laaluushka in lagu macneeyo ama in qofkii isagu marka uu xujo been ah intuu qaaliga u geysto wax uga qaato walaa ta'kuluu ha cuninina amwaalakum maalyaalkiina beynakum dhexdiina xaal ay tahay bilbaatili ha ku cuninina baail baatilka marka tuugnimadii iyo boobkii iyo khiyaanadii iyo mucaamalo qaldan oo raalli labada daraf isaga yihiin intaba waa soo gelaya watudluu bihaa walaa tudluu ha u ridanina bihaa bilxujati xujo ha ugu ridanina xujo yacnii idinku aada xujo ka dhiganaysaan ila lxukaami dadka madaxda ee qudaadda inta xaggooda lita'kuluu saad u cuntaan sidaa maxaad u yeelaysaan inaad cuntaan fariiqan qeyb qeybta oo min amwaalinnaasi dadka maaliyaalkooda ka mid a bilithmi dembi inaad ugu cuntaan walxaal antum idinka oo taclamuuna og waraaqaha iyo waxaan la la yacni qof wixiisii oo warqado kale lagu kor samaysanayo o lagu qaadanayo iyo kulli waxyaabahan waa soo wada gelayaan iyo dowlad faasid ah oo iyadaba si faasida wax kugu yacni dowlad matalan yacnii xaqdarro wax ku bixisay lafteeda oo ama yacnii waxa eh, wax marka yacni qof qofkii lahaa intay ka qaaday qof kale siisay amase wax ummaddii ka dheays dhexeeyey oo kale dad gaara ugu eexatay oo kale iyo waxyaabaha noocaasi qofku inuu yidhaahdo anu warqadan u haystaa ee warqadaani adiga waxna kuu xalaaleyn mayso waxna kaa xarimi mayso haddii adiga markii horeba qalad iyo boob iyo gardarro iyo dowlad kugu siisay ama dowladdaas u shaqeey ama dadka u shaqeeyo adiga ha kugu eexiyaan yacnii dowladuhu magacyo in loo kala sameeya wax macnaa ma samaynaysa shaygan qofkan sifo sharciya ma ku helay mase kuma helin umbaa la fiirina waraaqo dowlad horaan u haystaa iyo mid kasii horreysaan u haystaa iyo haddaa og tahay waxaasi xaqaagi inaynan ahayn oo qof lagaaga qaaday oo lagaaga boobayba aa og tahay maahan inaad dhex fadhiso waa inaad marka qofkii iska lahaa aad ama ka xalaal dalbato ama aada iska siiso dadku marka qaaliya ee xukumay dowladaa warqad isiisa suberlogan haayaa ee kanaa waxaa hebel baa kan iyeelay waxaas marka ictibaar ma lehe xalaashay xaaraanta qofku inuu marka waxaa xaaraan haddayba ka yihiin beynahu wa beyn allaahi saa uu og yahay inuu ka dhex baxo furuujta ka waran marka ayagana qaadigu waxa uu xallilo de wixii xaaraan ah yani waxaan idhi qaadigu xaaraan ma xalaaleyn xukunkiisu yacni ma xalaaleynayo shay xaaraan ah mathalan qaadigii farji buu hadda xalaaleeyeyba say ku dhacday maalan naagtii baa waxay tiri ninkan waa i furay laba markhaati oo beena la keenay ama markhaati beenaalaha maxkamaddii yimid qaadigii hortiisuu yimid qaadigii wuxuu qoray markhaatiyaalkii uu aqbalay wuxuu qoray ninkan naagta inay ka furan tahay sidaas markii naagta warqad lagu siiyo lagu furay mid kale oo arrinta og oo ka warqaba maalan ayaa guursaday naagtii oo waxaan markii la sameynayay iyo ka warqabo midkan dambe qaaligaasaa naagtan soo fasaxay xalaal ma ugu noqonay abadan maya laakiin xukunka daahirka qaaligaas xukumay doodaas kala gooynayo daahiran waa lagu joogaa saas oo ninkaas hore naagtaa waa iskaga tegaan midkan dambe laakiin fii nafsi اlamri xalaal uma aha fii baطini اlamri waa xaaraan fii daahiri اlamrina marka yacni sidaasay ahaaneen marka mar walba qaadigu wax uu kuu xalaaleynayaa adiga shay xaaraana xukunkiisu xalaal kuma noqonayo ayb qudaad iyo dowlado iyo wax xaaraana ma xalaaleey karaan litaakuluu saa u cuntaan eh, fariiqan qeyb qeybta oo min amwaali nnaasi dadka maalyaalkooda ka mida ah, bilithmi dembi aada ugu cuntaan walxaal antum idinka oo taclamuuna og idinkoo sidaa ogaanaya yasaluunaka can ilahillati qul hiya mawaaqiitu linnaasi wاlxaj yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan dadkii can ilahillati bishii bay ku suaalayaan aalayaan qul waxaad tiraa hiya iyadu ahilada bishu mawaaqiitu waqtiyaalo waayo linnaasi dadkay waqtiyaalo u tahay waalxaji waqtiga ay xajkiibay waqtiyaal u tahay walaysa ma ahaanin albiru khayrka iyo samafalka bian ta'tu lbuyuuta guryaha inaad uga timaadaan min duhuurihaa dhabarkooda xaggeeda xagga dambe uga timaadaan ma aha walaakina albira walaakina da lbiri samafalka iyo khayrka ka u saaxiibka ah man axad weeyaan itaqaa ilaahay ka cabsaday waatuu u kaalaya oo u imaada albuyuuta guryihii min abwaabihaa irdahooda xaggeeda uga imaada albaabada uga imaada wataqu llaha alla ka cabsada lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saad u guulaysataan oo u liibaantaan aayaddan sababu nusuulkeeda waxay leeyihiin mufasiriintu waaysowaxay kusoo degtay sha'niga mucaad bnu jabal iyo taclabatu thaclabatu bnu qanmin alansaariyeyn waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah maa baalulhilaali bishu waa ma hilaalku bisha maxay tahay yabduu wuxuu usoo muuqanaa marka hore daqiiqan isagoo aada u yar uma yaziidu waa ziyaada xataa yamtali'a nuuran ilaa uu buuxsamo iftiin uma yacuudu daqiiqan haddana waa yaraanaya aad buu u yaraana walaa yakuunu calaa xaalatin waaxidatin bisha hal xaalad kuma socoto maxaa dhacay aayadan baa marka soo degtay yasaluunaka can ilahilati qul hiya mawaaqiitu linnaas alahila marka waa jamcu hilaal ayb marka sababkaasay aayaddu ku timid jawaabta loo jawaabayna wixii hadda ay weydiiyeen waxaad moodaa inay ka dadban tahay waayo qofku hadduu su-aal weydiiyo saddex siiba waa dhici kartaa su-aashiisii ou dalbaayay in laga jawaababa waxaa kaloo dhici karo su-aashii inaan sidii uu u weydiiyey aan looga jawaabine si kale oo uga anfac badan in las in looga jawaabo si kale oo uga anfac badan in loogu jawaabana waa dhacdaa mid saddexaadna waa dhici kartaayo su-aashii markuu weydiiyo isaga in su-aal kale laga hor keeno oo kaanamaa la yidhaha war middaan kuuma habboonee tanaa kuu habboon ninkii reebaadiyaha nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam mata saaca rasuul allo saacadda waa goorma nebigu muxuu ku yidhina maa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay yacni middaasaa kaaga habboon inaa is-su-aashid wahay ma waxaa wax ma u diyaarsatay buu ku celiyey ayb marka iyaga marka waxaa bishaan marna yaraanayso marna buuxsamayso haddana yaraanaysay su-aalayaan waxaa looga jawaabay bisha waxa ay qabato milaana taasaa nicmada aada ugu weyn yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilahilati bay ku su-aalayaan bilaha yani bishaa loo jeedaa waa la jamciyey biictibaar isbadbedelka oy isbadbedelaysa maadaama uu kala duwan yahay ayaa loo jamciyey yasaluunaka waxay ku su-aalayaan can ilahilati bishii bay ku su-aalayaan qul waxaa tiraahdaa hiya bishu dayxu mawaaqiitu waayo waqtiyaalo waayo linnaasi dadku ugu yahay waqti oo dadka see waqti ugu yahayna wuxuu ugu yahay dadku markay wax kala deynsadaan oo ay ismuddeeyaan bishaanay ku xisaabtaan marka oo maalan shay buu qof baa qof wax deyminayo markaasuu wuxuu leeyahay bisha rajab kowdeeda ayaan deynta ayaan ku siinaa deyntaadii dadkii marka waqti bay u tahay bisha rajab baa la sugaa markay dhalato qofkii deyntii baa ku waajibayso oo markaa yacni uu la imaana ayb haw yacni waqtigii waqtiga deymaha ciddad unnisaa naag buu furay dhalaaq buu ku furay ou kusoo cesho karo inay ciddadeeda dhammaatay inaynan dhammaanin bilahana mararka qaar lagu xisaabaa ayb xaaladaha qaarkood marka waxay dadkay u tahay waqtiyaal walxaji xajkana waqti bay u tahay oo in xajkii uu soo galay iyo in kale bilahaasaa lagu ogaanayaa oo alxaju ashhuru macluumaat ayaa noo imaan doona bisha shawaal dulqacda iyo tobanka hore dulxija in shawaal la joogo iyo in kale hilaalkaas unbaa lagu fahmi karaa ayb xajkii baa marka gaar looga sheegay iyadoo soonku sidoo kale waaye wahaakada zakadu waa sidoo kale iyadana waayo qofku marka bishii bisheeda la gaaro wax wax lagu fiirsanayo mar walba waa hilaalkan bishaan yacni maahan midda middaan qamariga oo la tiriyo ee yacni bilahan hadda dadku gaalada ay u yaqaanaan ma ahane midda qamariga wax lagu xisaabaa <coughs> walayse albiru khayrka iyo samafalku ma ahaanin bian an ta'tu lbuyuuta inaad uga timaadaan guryaha min duhuurihaa xagga dambe inaad uga timaadaan khayrkay samafalku ma ahan sidaas sababu nusuulka aayaddanna waxaa la yidhahdaa waxay ahayd waxay sameey jireen markay xajka kasoo galaan iyo ansaarta waxay yeeli jireen guriga iridda kama soo geli jirin ee xagga dambey kasoo geli jireen marka derbigay uga soo boodi jireen ama dariishada gadaalay kaga soo geli jireen maxay marka sidaa u yeelayaane derbiga ay uga soo gelayaan waxay diidayaan marka saqaf inuu ka kor maro waxyaabaha marka hadda yacni khayrka iyo samafalku halkaas ma jiree waxaa la leeyahay ee guryaha waxaad ka kaga timaadaan xagga hore meeshaan marka waxaan ka faa'iideysanaynaa xikmad weyn masalada laga qaadanaa waxay tahay <coughs> waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado kitaabka i sunnadaa laga laga helaa ee adiga siday kula noqotay ama shaydaanku uu kugu suureeyey inaad ilaahay ugu dhowaanaysa ma aha macnaheedu hadda dadka bal fiiri shaydaanku wuxuu ka dhaadhiciyey gurigan inaad iridda ka soo gasho ma fiicno markaad xaj ka timaado derbiga inaad ka soo gashaa fiican khayr inuu ku jiro allana loogu dhawaado ka dhaadhiciyey markaasaa ilaahay wuxuu leeyay maya khayr guri in gadaal iyo derbigiisa laga soo boodo kuma jiree khayrku alla kacabsiguu ku jiraa wax badan oo marka dadku ay samaynayaan waa inay fiiriyaan caadaad waxaa jira innaga nalooga dhigay cibaadaad wixii waa iska caado haddaad fiiriso wuxuu ku leeyahay marka yacni waxaan maxaad u samaynay ilaahay in loogu dhowaanayo u qabaa oo u maleeyaa marka taasay aayaddu anfinaysaayo alla wuxuu leeyahay walayse albiru samafalka iyo khayrka iyo ixsaanka ma ahan bian ta'tulbuyuuta guryaha inaa uga timaadaan min duhuurihaa xagga dambe dhabaradooda xaggeeda walaakina albira walaakina dalbiri khayrka iyo samafalka ka u saaxiibka ah man axad waayo itaqaa ilaahay ka cabsadayo sidii ambiyadu ay ula timid alla kacabsiga u fuliyey ayb marka waxaasaa ilaahay loogu dhawaadaa innaga ma iska keeni karno waa inaan waxyiga ka feerinaa wa'tulbuyuuta guryaha u kaalaya min abwaabihaa irdaheeda xaggeeda uga kaalaya oo uga imaada wattaqu llaaha alla ka cabsada lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aada u liibaantaan war ilaahay ka cabsada saa u liibaantaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi